bismi illaah walxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol soddon iyo labow wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay kitaabu ulfaraa'id waxaynu maraynay alfuruudu almuqadaratu fii kitaabi illaahi sittatun marka alfuruudu almuqadaratu fii kitaabi illaahi sita lixdii niskii iyo rubicii iyo kumunkii iyo sulutaankii intaa waa soo asalusulaynu marayn waxaynu sheegnay tulidka inay saddex qofxo ku dhaxlaan hooyi iyo walaali iyo awow waxaa markaa jira wax sulusulbaaqi la yiraa sulusulbaaqi markaa sulusku waa laba qaybood sulusulkulli waa xoolihii aan loo dhowaanin oo inta tirsan in saddex meel laga dhigo sulusu lbaaqina waa bacda alfard qolkii wixii fardaa laga bixiya baaqigii haray suluskiisa marka markii hore sulus waxaa wax ku dhaxla oo sulusulkulli ah saddexdiinu sheegnay kolkii qof dhintay hantina uu ka tago hantida oo saddex meel loo dhigay yaa meel qaado hooyaa qaado bishardi waxay ku qaadataa qofkaa dhintay ay hooyadaa dhashay dhexlayso inuusan ilmo u dhalay iyo ilmo wiilkiisa dhalay midna uusan jirin koox walaalaana ayan jirin labiya ka badan hooyada masaladaas markay noqoto xoolaha oo dhan tulutul maalkii oo dhan oo saddex qayb laga dhigay meel qadan laba walaalo maydka la hooya iyagana doomkuna kaasuu tuli markaasna midkaan ay hooyada la wadaagaan ee walaalkooda dhintay aabbo inuusan jirin wey awowna inuusan jirin wey ilmuhu dhalayna inuusan jirin wey wadigyo labana isku mid ah. waa xijaabay oo walaalkii hooye ku yimid haddii aabbihii meydka lala jooga iman maayo goobta ilmo u dhalay wiil iyo gabar hadday joogaanna iman maayo goobta wiilkiisa wuxuu sii dhalay haddii joogo walad walad iman maayo goor intaasaa xijaabta intaa markuu waayo xagla ay mutacadidiin noqdaan walaalka meydka hooyo la wadaagaa mid haddii yahay lujudisu judkaynu ku soo marnay laakiin fa in kaanuu aktara min daalika fahum shurakaau fi juli hadday midka badan tulud bay leeyihin waxaa kaloo tulud qaataa awow meyd baa dhintay waxba ma joogo wax mid kaleda ma joogaan wuxuusi dhalayna ma joogaan waxaase jooga awowgii aabba dhalay iyo walaaliis marka awowna masalaatuljad waa iman doonta siyaalo badan buu wax u dhexlaa awowna mar wuxuu qaadanayaa sulu koortuu sulus qaadanayo waa inayan walaaluhu ka badnayn isaga laba laabta haddii may dhintay oo uu ka tegay awowgiis iyo laba walaalihiis hul xooloodan saddex baa laga dhigaayaa midba mid buu qaadanaya labadii walaalahay iyo awow afar gabdhood haddii ay la waa lamid mayd baa dhintay awowgiis iyo afar gabdhood oo waalihii ahay afar gabdhood dhimale nin bay labadii bay lamid yihiin sidii unbaa saddex laga dhigaayaa kolkaasu awowgan ul qaadanayaa labada gabdhoodna afarta gabdhoodna ay labadiiba ulif u qaadana saddexdaa goorba waa sulusulkulli xoolihii meydka uu ka tegay oo dhan oo saddex qayb laga dhigay saddexdaas gooleen soo sheegnay baa qaadata tanbiis baraarujin waxaa wey asulusulbaaqi yaa sulusulbaaqi qaad inta sulusulbaaqi qaadata dhe asulusulbaaqi kow idaa ahalakad ah. imraa naagi hadday dhimo wa khalafad zawjaha ninkeedii ay dhaaftay iyo wa abaaha aabbaheed iyo wa ummiga hooyadeed faqad oo keliya naag baa dhimatay ninkeedii aabbaheed iyo hooyadeed bay ka tahay hadda la aroosay yahay waxma dhalin labadaas oo la lix qaybood baa laga dhigaya lix qaybood markii laga dhigo ninka awal baan soo marnay ahlulifud nimay sii dhimatay naagtuna ayaan caruur dhaafin waxa wiilkeeda dhalayna ayaan dhaafin ninkeeda nus buu qaadan jiray naagtaa waa dhimatay ninkeediiyo labadii dhashay aabbiyi hooyaaji xoolaheedii lix qaybood baa laga dhigay saddex ninkaa qaadanayo saddex ninka ayaa qaadanaya lix saddex laga gooyey saddex baa horta saddexdaas hooyadii tulusulbaaqi bay qaadanaysa markaa tulusulbaaqi aabihiina labadii kale u labadii kalena aabihi baa asaba ku qaadanayo markaa waa tulusulbaaqi faralkii zawjka oo nis ahaa markii la gooyo wixii haray oo saddexa ul bay hooye ku leedahay sulsulbaaqi baa layi labada kale aabbaha xasabadnimo ku qaadana markaa sulusulbaaqi baa kaba darta wixii farada markii la saaro ayaa wixii hara sulusulbaaqi la yidhaha idaa halakat imraa qof haweenaa hadday dhimato oy wakhalafad ka tagto zawjaha ninkeediiyo wa abaha qowmaha hooyada faqad dadka nool ee dhaxlaya waa intaa keliyasuu ku leeyay qof kale meeshii ma jiro faina mas'alataha naagtaas mas'alada maalkeeda lagu dhaxlaayo takuunu masaladii dhaxalkeedii waxay noqotaa min sitatin lix baa lagu dhisaya qaybi marka lixdii lisawji ninkii wuxuu leeyahay nisfuha lix barkeed halaatatun wey saddex ulood buu leeyahay walilummi hooye waxay leedahay hulus yay leedahay huluskaana hulusu nisfi nisfikiis albaaqi waa saddex wixii haray nis ninkiibaa qaatay niska haray huluskiisa iyo hooye qaadanaysa wahuwa waaxidu ul keliyata welil abi aabba wuxuu leeyahay alifinaa labada ulood albaaqiyaani hare bitacsiibigii ku leeyay wahlu casaba waataynu niri alxaqu lfaraa'iba liahliha wamaa baqiya faliya ulaa rajuli dakari haadihii baa faliya ulaa rajuli noqday halkaasuu taagnaanaya wixii loo dhaafuu fiirinaya ninka waa ahlu farad midkiisii buu qaatay hooyada sidoo kale waa ahlu farad sulusulbaaqi bay qaadatay laba ulood ba u hartay labadii waabaa kaxsan masale waa ta labaad laba idaa halaka rajulun nin hadduu dhinto awal naag baa dhimatay u awgeya masaladan labaad waxaa dhintay waa nin can imra'atihi naagtiisii buu ka dhintay wa ummihi hooyadii buu ka dhintay wa abiya waa nafsu lmas'ala awalna wareesada saddexdaanay ahaayeen laakiin kolka hore naagtii baa dhimatay ninkeeda aabbaheed hooyadeed bay dhaaftay hadda ninkiibaa dhintay naagtiisa hooyadii aabihii buu dhaafay laaqay dad kale oo meesha jooga ma jiraan faqad yallaa keyrna loogu bedelay falmas'alatu min arbacatin mas'aladaasi afar baa lagu dhisaya oo hantidii meesha silay oo dhan baa afar qeyb laga dhigaya afartii marka rubuucuha afar meel meeshad waa wax lisawjati naagti baale waa waaxidin maxaa haray saddex baa harday sulusulbaaqa hooyadii baa qaadane welil ummi hooye waxay leedahay sulusulbaaqi xoolaha haray waa saddexe suludkood waaxidin waa mid keliyay leedahay oo waaxidin watnaani lil abi aabiha bitacsiibu kule waa nafsalmasaa'il kii horiyo tan isku mid wey ee waxaa isbedelay almutawafaa qofkan la ofsadee dhintay unbaa isbedelay oo awalna naaguu ahaa haddana minhu ahaa masalada waysku mid warafadana waysla mid idaa halaka rajulun markaa sulusulbaaqiga unbuu ku baray idaa halaka rajulun nin hadduu dhinto can imra-atihi naabtiisii ka dhinto wa ummihi hooyadii ka dhinto wa abiihi aabihiis ka dhinto laaqay asaan dad kala jirin falmas'alatu mas'alada lagu dhaxal siinayo kuwa xoolahoodii min arbacatin afar masaladii marka horeba laga dhigaya rubcuha oo waaxa lisawjati naagtaale wahuwa waacidun awalna markii alruba asoo markii waad ogay naagaan ninkeeda dad lahayn baa rubucu qaadata ama nin ay naagtiisu dad leedahay warubcu farbusnayn labaa wax ku dhacaysa labadana waa naag iyo laba rubucuha afartii rubceedii lisawjati naagtu u sugnaaday wahuwa waaxidun un wey saddex ulood baa hadhay welil ummi hoyo waxay leedahay sulusul baaqi saddexdaa hadhay bay suluska leedahay wahuwa waaxidun un wey wasnaani labaaba harta lil abi aabbaale bitasi ayuu ku leeyahay haddaba fal hooyo fii haatayni mas'alatayn labadan mas'ale kuwaana aan sheegnay lam tarid hooyo maaya dhaclin huluusaad taariika hantidiyo idin oo saddex meel laga dhigay waax salool ma ayan qaadanin hal ummu hooyo siyaataynin masalatayn labadan masalo kuwaana lam tari ma ayan dhaclin huluusa tariika tariika huluuskeed ma ayan dhaclin wainamaa warisad waxay dhacasay huluusa baaqi tariika hantida wixii ka haray bay suluud ka qaadatay bihaada saa aynu saxnay baa qadaa cumaru say cumar xukumay radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqde xataa urifat ilaa la aqoonsaday haataani lmasalataan labadan masalo bilcumariyatay isagii xukumay ayay ku magacaaban yihiin kolka haddii lagu yihaahdo cumariyatayn sheeg ayn ku dhigin lasogo waxaa dhihi waa naag dhimatay hooyadeedii abeheje ninkeedii ka dhintay ama waa nin dhintay hooyadiisii aabiisii naagtiisii ka dhintay labada mas'alada ulusul farisa maahe ulusul baaqi bacda alfardi ay hooyo qaadataa cumariyatayn waa kuwa sir cumar baa xukumay in cilmi badan oo caqli badan oo la yaabay buu ahaa kolkaasaa labadan masale waxaa la yihaa cumariyatayn kolka alfuruud lmuqadaratu fii kitaabillahi sitis baa noo dhinaa wow asqudusu wixii kalha waa ka soo gudubna sidiska intiiba waa ka daran markaynu joognay nisbaa ugu horeeyey kan baa wax ku laxday ruuxbaa xigay labaa wax ku dhali laba yaa wax ku laxday tumun baa xigay hal qola naaga ninkooda oo ilmalayaa ku laxlay dunusaanku afar bay ahaayeen dunuskuna saddex buu udug xudbabaa wax ku dhex aada u fiirso marka udug wuxuu ugu badan yahay alfuruud almuqadaratu fii kitaab illah wuu ugu dad yahay xudbaba qolo baa sudus qaadata wasudus wayarituu sabcatu anfaar xudaba qofbaa wax ku dhexaysa wahum kay al hooyaa ku dhexaysa goorma hooyo waataynu sulud kusoo sheegnay hadda oo ay labadii masale cumariyatay sulusulbaaqi bacda alfardi waatay qaadatay laakiin hadda hooyo oo sudus tagtay arag al-ummu hooyo in kaana hadduu u aado qof ka dhintay waladin ka dhintay hadduu wiil leeyahay aw waladi waladin wiil wiilkii hadduu leeyahay aw kaana lahu jamcun koox hadduu leeyahay min alikhwati walaalaha oo jamcu min alikhwa isnaani labiyo fa agtara ka badan yukuuran hadday wiilal yihiin aw inaasan hadday dhagid yihiin ashiqa hadday meydkoodii habarba ku yihiin aw liabin hadday meydka ku aba yihiin aw liumin hadday kooya yihiin intaba farqi male intuba farqi male kolkaa meyd baa dhintay hooyadii joogta caruur buu leeyahay isaga u dhalay ama wiilkiisa caruuru dhalay baa joogta ama labadaa midna ma joogaane walaalihii oo kooxa joogo labiya ka badana walaaluhu hadday aabbiyo hooye la wadaagaa iyo hadday hooye keliyata la wadaagaa iyo hadday aabbo keliyata la wadaaga isla mid markaasi hooyo waxay leedahay sudus bay leedahay wa waxaa siman kaanuu waarisiin hadday kuwa wax dhaxlayaan noqdaan ama aw maxjuubiin ama waa la xijaabay waxaa jira waxaa jooga wuxuu dhalay wax wiilkiisii dhalay baa jooga ama ha la xijaabo ama yaan la xijaabin mar hadday walaalo laba ka badan joogaan koortaas hooye tagtay ka tagtay suliskii ay qaadan jirtay sulusulbaaqi bacda ahli ilfardi ka tagtay sudus bay tagtay alummu hooyi in kaana hadduu u ahaado lidaalika ninka dhintay waladun ilmuu dhalay aw waladuu waladin ilma ilmihii aw kaana lahu jamcun hadday koox u ahaato min alikhwati walaalaa isnaanin labo iyo fa agtara ka badan dukuuran wax lab aw inaasan wax dhadig ashiqaa odiya habarba aw lacbin abakaliyata aw lu-imun hooyo wa sawaan waxaasiman kaanuu hadday yihiin waarisiin kuwa wax dhacla aw maxjuubin kuwa la xijaabow laba waxaa kaloo ku dufqaata aljadatu ayayna waa aalujadda ayayna tamtii hooyada dhashay haddii hooyo la waayo iyadaa booska imanaysa marka haddaan la xijaabin inta xijaabi karta waa imanaysa abootana sudus way qaadata aljadatu aboota in lam yakun hadduusan u ahaan bilhaaliki axadka geeriyooday umun hooyo watariisuhu abootadiisu dushibay dhaxasa waxdahaa keligeed ininfaradad waa hadday keligeed tahay hadday dhalawatihin waxaa la falay ee waa inkaanada hadday ahaato macaha la jirideeda jaddatun ukhraa aboota kalaa jirto fii rudbatiha oo ku darajaa faatiha badha aabihii hooye ma jiraan laakiin afkowgii abootaa jooga kolka ab aabbihii hooyadii waa laba abooto kolka waa abootadii hooyada dhashay abootadii aabbaha dhashay see laba abooto wax loogu qeybina sudiskaa loo simaa watariisuhu aboota waa dhacaysa sudiskii waxdaha keligeeday dhacaysa inin faradad hadday keligeed noqoto ee wa in kaanad hadday ahaato ma aha iyada la jirideeda jadatun abooto ukhraa kale oo birutbatiha iyada darajadeedan ah ikhtasamadhu waa la qaybsataa suduskii macaha iyada mecsa loogu qaybinaa ansaafan kala jaridi nis iyo nisfu sudus aan nis iyo nisfu kala qaadanaye tambiih waxaa lagugu baraarujinaya wax badan baad abooto maqli doontay markaad abooto maqasho qofka lambarwanka ee abootanimo ama ayeynimu waa hooyo hooyada amaa tii aabba dhashay taabic bay u tahay inkastoo la darajo tahay haddana tanay u taabic tahay laakiin jaddada xooga badan ee xallaanadana la siiyo waa jaddadii dhashay hooyada tambiih aljaddatu abooto alasliya ee asala hilibkii dhaxalka iyo abootada dhaxalka ku asalka ah ummul ummi hooye hooyeed hinda hindadeed wa wa amaa umulabi aabba hooyadiis fa inahaa maxmuulatun waxaa lagu xambaaraa oo ka weyn lambarwanka kale ka mudan calaa ummin ummi hinda hindadeed korkeed aa lagu xambaara hooye hooyadeed korkeed aa lagu xambaara ee ta asalka dhexalka wa waa hooye hooyadeed amaa aabba hooyadiis tanaa kolka laga saara wa amaa umul abi aabba hooyadiis maaho fa inahaa aabba hooyadiis maxmuulatun waxaa lagu raray calaa ummi lummi hooye hooye faqadulkilaa saddex alabu aabbaasudus qaata kormo kor haddii qofkii dhintay ilmo dhaafay fain kaana lahu waladun weli abaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus kor haddii meydkii ilmo uu leeyahy ama wiilkiisa ilmuu dhalaa jooga kolkaasi awowgii wuxuu aabbihii wuxuu tagay yasudushu alabu aabbu yasudus qaata wayarituhu sudus buu qaataa mutlaqan idlaaqnimu u qaata sawaan kain haalikii waladin aw lam yakun duusanba u ahaanin sababa hadduusan noqonin wuxuu qaadanayaa sudus alabu abugaa sudus qaata wayarisuhu aabihii suduskiibu mutlaqan idlaaqnimo u dhexlaaso wa-an kaana lilhaliki waladun aw lam yakun hadduusan u ahay afar aljaddu awowgana abbuun buu bedelaya aljaddu awowbaa sudus qaata wayarisuhu awow sudus wuxuu qaata cinda faqdi labi goobtigiisa abba haddii la waayo agteeda buu sudus qaadanayaayo abbuu bedelaya goobtii abuu imaanaya faqad oo keliyatan liannahu awowga bimansilatihi mansilati abi isagaba aabbuu jooga kolkii aabba la waayo awuba aabba noqona shan alaqu walaal baasududqaata lilumi maydka la walaal hooye ah dakaran hadduu nin yahay awsa hadduu dhadig yahay fardima waa shintaan lidakari midlu xadil unfaye mas'aladaana laga reebay oo waxaa weeye walada umka wiilkiisa iyo gabarkiisa waa ekaystaan waxyaala khasaa'istu leeyaho lala wadaagin tanaa ka mida laba siman inay dhadig iyo laboodkii sintaan oo isku nasiib qaataan walada maxaa jira sababa waxaa jiro sababa waxay ku soo dhowaadeen baan fadli lahayn oo naag idan hadday kol hooye ugu soo dhowaadeen meydka kala basan maayaan khasaais kale lasu leeyahay waladaamka waxaa ka kamida qofna qofkuu ku soo dhowaaday lama dhacal galo oo haddii mayd meeshaan yaal oy walaalkii aabbihii joogaan aabba markuu yidhaahdo maydkaanaan dhalay walaalna uu yidhaahdo waa walaalka maxaad ku walaalowdeen hadilya muxuu oranayo odaganaadna wada dhalay sooma isku xishood baaladay ninkii adiga ninkaan wadaajiye xiriiriyey yaa meesha jooga dhexal geli maysa adig maa gala ordi kara ninkaan meydkii waa dhalay adigiina waa ku dhalay kolka ma waxaad cirba goynaysaa ninkii idinku yihiin labadiina ee tan ku walaashay ila macnaa walaal waa walaal macanihiisa aabbaheyaa dhalay sooma weligaa umaa dardaray kolka hooyadii hooyadoo joogtay suduskiisa qaadaan mayd baa dhintay waxaa jooga hooyadiis iyo walaalkiis la hooya walaalka la hooyaa hooyadii oo taagan suduskiisa qaadaan xadiisi daciif u xijaabi karto laakiin ma jirto qofna qofkuu ku soo dhowaaday ismaydka jaranjara ahaan u soo maray inuu la dhexgala ma dheer oo haddii mayd dhintay aabbihiina joogo toban walaalihiisna joogaan tobanka walaalaha meesha imaan mahayo abbooda jeega wadagaahum khasaaishiisii taasna waa ka mid kolka al akhu lilumi lil ummi la wadaaga dakaran hadduu leeyahay ousa amuu dhadig yahay wayarsugu alxalaa in lam yakun hadduusan ilhaaliisi abun walaa jadun walaa waladun walaa waladun waladun dakarin aw unsa wabishadi an yakuuna alakhu lilummi aw ilukti lilummi munfaridan laysa macu akhun liummin aw ukhdun laha shuruud buu ku sheegay run shuruudda waxaad ka faa'iidaysani waladaa um intay xijaabta maydbaadi waxaa kor taagan walaalkii hooyo la wadaaga waa quudaayo inuu wax ka dhaxluu rabaa aabba ma joogaa maydka dhalay haa meesha ka tag ayib awow ma joogaa maydkan awow waa joogaa meesha ka tag baa lali ilaga abuu joogaa labadaas lama dhexal geli saddex maydkan wuxuu dhalay ma jiraa wiilii gabar mid yahay gabaruu dhaafay meesha ka tag baalaleey wiil hadduu dhaafo kaba daran saddexaas waa la maydkii aabba male awowna male wuxuu dhalayna male waxa wiilkiisu dhalay ma jiraa waladu wala wuxuu rabo wiilkii gabar baa noqde gabar yaalkeeda waxay dhasi wax kuma yaalaan wiil maydka dhalay wuxuu dhalay hadday jiraan meesha ka tag baalaleey afartaasaa marka xijaabta walada um xijaabka baabkiisa waa tegi doonaa uu ogaaday intaydan teginba waladaa u yaha xijaabo arbacatu maxay alabu waljaddu walibnu wabnulibni walad wel dawaana kana unta kolka afarta haddayan meesha joogin wuxuu leeyahay sudus haddayse bataan oy mid ka bataan fawsraka fi tulis midkaynu kusoo marnay alakhu walaal bilummi mayt hooyo la wadaaga sakarankaana awsa hadha digaado wayarisuhu sudus buu dhexlaa walaalkii hooyo keentay in lam yakun hadduusan u ahaanin lilaaliki mid ka dhintay abun aabbo walaa jadin awow walaa waladin wuxuu dhalay walaa waladun waladin wuxuu dhalay waxay sii dhaleen dakaran awsa wabishardi an yakuuna alakhu walaalkii lilummi meydka la wadaagay aw ilukhti walaashay lilummi la wadaagtay oo munfaridan keligii yahay busud isku qaadanaya oo munfaridku waa macay laysa macahu akhun liummin walaal kale ma jiro aw ukhtun lahaa walaal kale hooye ma jirto amaa hadday mid ka bataan oo laba walaalihiisii hooyo la wadaagtay noqdeen saddex afar shan bay noqdeen sudus ka tagtay arrintii fahum shurakaau fi sulus ahlu sulus bay noqdeen waxaa sudus qaadata bintulibni wiil gabar maydkaan meesha yaal wiiluu dhalay gabaruu dhalaajoogta sudus bay qaadan watariisuu sudus bay dhacaysa idaa kaana hadday noqoto maca bintin waaxida walaysa macaha akhuwa wala bnu camiha almusaawi laha fi daraja waxa wey goorta ay bintulibni wiil gabadhi markay sudus qaadan waa hadday la jirto gabar maydka dhalay mayd baa dhintay wuxuu maydkii ka tegey u dhalay iyo mid wiilkii ka dhalay oo sawowiy gabadhan u dhalay waa ahlu mas midda tanna waa ahlu sudus suduskee mis xagee ka wada bixi karaya lix xoolihii mayd lix qaybood baa laga dhigaya lix niskeed waa intee waa saddex gabadhu dhalaaq qaadanay suduskeediina waa maxay waa mid tuu wiilkiisa dhalaaq qaadanay isugeyn takmiilatu sulitayn baa la yihaa ushii ay qaadatay gabadha wiilka dhalay marka lagu daro saddexdii niska ahay ay qaadatay gabadha meydka dhalay afar bay noqdeen xoolihii markaa laba dalool bay wataan ilaa laba ulood bay ka markaa takmilatu sulusaan baa la yiraa xoolihii oo saddex loo dhigay laba ulood la tageen muddaadna saddexbay wadataa la dhalay kan eedada loo yahay wiilka dhalayna ulbay wadataa isugeyn sulusaa saga dursan la jirin weeye midkoodna ama haddii rag la jiro horaadu soo ogaatay lizakari asaba wey mislu xadil untayeyn bintu libni watariisuhu bay qaadata idaa kaada day tahay maca bintin waaxida hal gabaroo mayd buu dhalay walaysa macaha akhwaa iyada bintul ibniga walaalkeed lama jiro wala bnu camiha adeerkeed wiilo dheeri ma jiro almushaawi laha iyada la sina bidaraja xagga darajada kula sina walaa farqa kala bixin male bayna alwaaxida mid hadday tahay wal agtari hadday ka badan tahay iyo irfiis kuduusi saddex lix meel meel qaadashada bibintil wiil gabadhii aw banaatu hadday badan yihiin suduskaasay wada leeyihiin toddoba waa masaladii u dambeysay sudus waxaa qaata al-ukhtu walaal baa sudus qaadata lil-abi mayta aaba la wadaagta idaa kaanad hadday tahay maca shaqiiqatin waaxida hal shaqiiqa hadday ma ay tahay walaysa macaha uusan ahayn aqun liabin walaal aabba la wadaago iyadoo walaalkeeda walaa umid hooyo la wadaago jad awow walaa walad walaa waladu waladin ibni wiila ayib waxa weeye walaal meesha aabba la wadaago shaqiiqaa meeshii joog mid hooyo aabba umaysa la wadaago iyo mid aabba keliyata la wadaago middan meydka la wadaagta hooyo aababa alulid wey midda tan aabakar iyo talawaayt ahlu jidku waa sidai hadda aynu ku dhexashinay inantii eedade oo gabadhii maydka dhalay iyo midii wiilka dhalay wix intaynu ugu dhisnay oo mid saddex siinay nisa midna sidii siinay takmilatu dulisaan nafsii mas'alati mayd baa dhintay laba gabdhoodoo walaalihii uu ka tegay hayse yeeshee labada gabdhood waa kala duwan yihiin mid aabbiyi hooyeen la wadaagta midna aabakariyo tay la wadaagta middan aabbiyo hooyo la ahlu ahlulnis wey tanna sudus wey masareeda lix baa lagu dhisaayo xoolihii meysa lix qaybood baa laga dhigaya saddex waxaa qaadanaysa gabadhii aabbiyo hooyaba la wadaagtay oo waa xoolaha niskoodii xoolaha niskoodii kaa saddex bay qaadanaysa midda tan aabba keliya tan la wadaagtana ulbay qaadanaysa ushaana waa sudus middii markii saddexdii lagu daray sulusaad xoolihii oo laga dhigay saddex isleeg bay laba qaateen takmilatu sulusa labay dhaafeen labadaa ninka cid baa qaadan al ukhtu walaal lil abi maydka aba la wadaagta ayaa sudus dhacaysa idaa kaanad hadday tahay maca shaqiiqatin walaalaho iyo abbaa waaxidatin mida wasan walaysa ahay macahaa la jirideeda akhuu walaal liabin maydka aba la wadaaga walaa umun mid hooyo la wadaaga walaa jadun awow haduusan jirin walaa waladun wax mayse dhalayna haduusan jirin walaa waladun walad ibnin wiil wiilkii wuxuu sii dhalayna uusan jirin markaasay walaashii maydka aabba la wadaagtay si dhusa qaadataa meeshaas waxaynu uga farxalanay almaadatu alraabica waxaynu uga gudugnay almaadatu alkhaamiisa maadada shanaad waxay ku kaasi oo qofka maalka haddii aan ahlu faral jirin guddigii qaadanayo hadduu ahlu faral jirana tacsi casabadii gudaheediiba imaadadahay kow bal marka hore aan ogaanay tacriifu lcaasib caasibka maankiisa caasib maxaa la yiraa waxaa la yihaa dheg alcaasibu caasib waxaa la yihahdaa fi lisilaax culamada ahlu fararka say ugu heshiye istilaaxiisiis culumow waa culummada cilmigan farahay siday caasi ugu heshiiyeen ay u yaqaanaan waxaa wey man yaxruju qofka gacanta ku dhiga kulal maali hantidii mayta uu ka tegay idaylkeed buu gacanta ku dhigaya cinda infiraadihi goortuu keligii yahay walaal faras jirin haddii nin dhinto hal uu ka tago wiilka caasib wixii aabihii ka tegay kulligood buu qaadanaya alibnu yastariqu lmaal wakada albanuun waladuwaladna waa lamid ibni iyo banuun nin baa dhintay wiilal buu ka tegay wiilashii baa xoolihii qaadanaya asabow maalkao dhan bay qaadanayaan waladi waladna waa lamid qof baa dhintay wuxuu ka tegay wiilkiisii miduu dhalay kaasaa wixii wada qaadanaya idan qofka markuu keligii noqday ahlu farag la waayo hantida idankaad kaxaysa baa caasib la yiraa aw maabuu kaxaysa xoolo ay abqad reebtay alfaraa'im dadka ahlu faradka waxay reebeen buu qaataa waase goorma inkaana haddii ahlu farad jirana goorta ahlu faradku baxo wixii horeo dhan buu qaataa haddaynan jirinna wixii oo dhan buu usha ku dhuubsada kaasa casaba la yidhaaho wayuxram marar baa la hongeeyaa oo la qadiya in lam tabqa haddaya reebin alfaraa'id dadka ahlu faradkaa hadday islaan waxba ka reebin min atarikati hantidii ka mida oo kolkaa hantidii ahlu casabadii xaggaa la geeyey waxaa la yihi wixii ahlu farada baa xoolihii horta loo qaybinaya foolkoodii ha laga saaray baaqeegas waay aslu mas'aladoodii baa la dhisay baa baa lagu dhisay haddii la dhisayba waxay jag ku noqotay nafti faradkalaha kolkaa wiilkii meydka dhale casamaha honguu noqonayo maxaynu saa u yeelay ilaa meydkaa wiilku dhalay wax kaxiga lama arkay wiilkii maxaan u qadinay waxaynu u qadinay liqowli rasuuliillah sala allahu calayhi wasalama alxiqu lfaraa'ida biahliha horta bal dadkii farad kale wixiisiisiiya hamaa baqiin fain lam yabqa falyutabakal calallah waxba haddayan u harin banaankiisa ha ka qaraab darabdiisa allah gal ahlu faraaid baa wixii dhamaysatay xadiidkana mutafaqu caleyhi alcaasibu casib waxaa la yihaa filistilax culamaau lfardi siday ugu heshiiyeen waxaa lagu yihaa man yaxiisu qofka kooba kulal maali xoola dhammaantood in danfiraagii hortuu keligiis noqdo ahlu farad la waayo awmaa xooluu qaata abqad ay rambaysay alfaraaid dadkii ahlu faralkaa inkaanad kaanad ahlu faralba joogaan oy jiraan oo yuxram waa la hongeeya waa la hojiyaa taana lama siiyo in lam tubqi haddayan reebin alfaraa'id ama faralkii la dhisay ayaan siday waxba reebin min atarikati hantidii ka reebin wadaalika arrinkaan liqbadiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo saxiix fi lxadiidi saxiix uu nabiga ku yiri alxa ku haleeshiya alfaraa'ida waxyaalaha waajibka fii ahliha dadka ilaa heshiisiiya heshiisiiya oo horta bal ahlu faralka waxoodii marka hore bixiya ama baqiya waxa iska hara oo iyaga ay qaadan waayaan faliawlaa rajulin faliaqrabi rajulin ninka ugu mudnaan badan ee ugu dhow ayaa iskale dakari la intaa waa taxriifkii caasi waa barat qofka hadduu keligii yahay maalkao dhan qaata ahlu farad hadday joogaanna markay baxaan kadib wixii haruu qaata laga yaabo mararka qaarkood honge inuu noqdo ay isku jarmaan faradkii iyo dadkii iyo xoolihii isagii oo saddex u qaybsamaa dhegeysa marka ba aqsaamu lcasaba casabadii qeybyaalkeedii alcasabatu halaathatu aqsaam saddex qaybood weeye casaba kow caasibun binafsihi qofaan meel keenidba u baahnayn isagaa iskeenay caasibun binafsihi mid naftiisa isaga iscasabaynaya oo wax meeshii soo jiidoo keeniya garabgal iyo dabatikaad aan u baahnayn caasibun binafsihi waa kuwa ka wahuwa alabu oday wiilkiisii dhintay ama gabadhiisii dhimatay yaa keeni lahaa meesha isagaa fadhalay caasib binafsihi wey wixii qofka hadduu ahlu farar jiro oo dhintay hadduu awlaad dhaafo yuxsanu farada unbaa la siinaya haddii kale isaga waa ka caasibun binafsihi wahwa abu aabihii waa caasib binafsihi waljadu awowgii wa in alaa walow alaa ahba sareeye haddii wax ka sokeeye la waayo aabba ma jiro aabihiisna ma jiro aabihiisna ma jiro aabihiisna ma jiro odaygii toddobaad baa jooga golka amri dheer odagaa toddobaad meesha aabbuhu imanay dhaliilkaa keeni male sawka ilaahay inaga inoogu yeeraayo hadda ma aha inaan ilmo aadannahay nahay yaa bani aadamu ilah nale alam axad ilaykum yaa bani aadama alaa tacbuduu shaytaan inahu lakum caduw inagaa lain leeyahay oy reer aadana ma joogeysa yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin idan markuu annaga ilaahay yaa bani aadam amaa israa'iil yahuudi maanta joogtay lagu leeyahay yaa bani israa'iila guru odagii hore yacquub aaba magciisi loogu yeerayo idan waxaad ogaatay inay ku kala xigaan maahe aabbaha ku dhalay iyo aadamkaad ka abuurantay iyo inta u dhexaysay aabbayaalkaa iyaga ha istijaabeeno hana ku kala xigeeno laakiin darajadii aabbanimay giddigood sitaa kolkaa weyn calaa waaka wahuwa alabu aabbihii iyo waljadu awowgii wayn calahaba koreeye walibnu wiil baa caasi binafsihi ah wabnu ibni wiil wiilkii wainsafulahaba hooseeye walaaku walaal asaqiiqu meydka abiyi hooye la wadaaga baa caasi binafsihi ah aw liabin ama aaba keliyata la wadaaga wabnulakhi walaal wiilkii adeer meydka u yahay baa caasi binafsihi ah ashaqiiq la wadaagay aw liabin ama aba la wadaagay wain nazal hoos baa u dega waalcamu adeer baa caasiba ashaqiib ee meydka adeer aabbihiis odaya habar la wadaagaa aw liabin ama aba la wadaaga wabnulcami adeer wiilkii waa in adeerkii meydka ashaqiib ee la wadaagay odaya habarba aw liabin wain nazal haba hooseeye waalmucsib ninkii wax ayaa caasibada karan ama ha labaada kaan aw usaahadha digaado wacasabatu lmuctiq kii wax xureeya casabadiisii almucasibu bianfusihim wa baytulmaal marka u dambaysa bangiga yaa cas binafsihi noqonay qof baa meeshaan ku dhintay abtir baa loo waayey kolka siday ku jireen siyaalo badan haddaynu muslim iyo gaalu diriirnana oo marka gaaladii laga adkaadana ama hadduu midaan dagaal bana ee dagaalla-aan ba adeer kuwaa soo islaameen hadduu mid malyuuneeda soo islaamo kolkuu soo islaamana afka kala qaadana kuwa wadanka ku dhaqan ee gaalada ee ka shaqaysa wadanka hogaamada kuleh hadday baktiyaan iyagoo islaamay kadib ilaah baa hanuuniyey way islaameen islaamnimana kadib bay dhinteen keligiibuu ahaa xuruur iyo haween ma dhaafin xoolihiisa la yeelaya baytulmaalkaa toos loo geynayo kolkaa baytilmaalka waa caasi binafsi inta waa inta alcaasibuuna bianfusihim laba caasibun bikayri casaba noqonayo laakiin waa in la keeno caasibun mid casaboobo bikayrihi keyrkii ku casabooba huwa huwa ka keyrkii ku casaboobana kullu unfa midhadi kulligeed wey casabaha u casaba geliyey dakarun midlab awaariga baxashay macahu isaga mici binisbati lidakari mithlu xadil unfayne bay ku dhacashay wahuna ashaqiiqatu maydbaa meeshaan jooga markaa laba walaalihii ah ay haddii hooyadii dhalino wiilii gabadhaa jooga gabadhu hadday keligeed noqon lahayd casaba ma noqoteen laakiin kolka walaalkeed uu joogo walaalkiibaa casaba ka dhigaya waa casaba bikayri kolka hantidii maydka ka tegay dhammaanteed labadooda baa loo qeybinaya walaashii iyo walaalka maxaa lagu qeybinayaa lizakari mislu xasiluntayeyn wahunna kuwa keyrkood ku casabooba ashaqiiqatu waa walaashii maydkoodii habar la wadaagto maca akhiiha shaqiiq walaalkii walukhtu liabin walaashii maydkii habar la wadaagtay baa keyrkeed ku casabowda maca aqiiha lilabi maca akhiiha xaday walaalkeed la jirto lilabi aabba la wadaagay walbintu gabar baa iyadana casaba noqoto maca akhiya walaalkeed wa bintu libni maca akhiya aw maca ibni camin adeerkeed mid u dhalay ee la siman in lam yakun lahaa fardun hadduusan u ahaanin fain kaana lahaa fardun haddii faran uu aado falaa yacsibuhaa ibnulibni annaasili anaa ka hooseeyey oy eedda u tahay faralkeeday qaadani kaas wax sabagelin maa wadaalika arrinkaas sidee wey eegeysa misaalka amhiladaa wax walba ay ku caddaanayaan kaa yahlika rajulun inuu nini dhinto wey oo fa yatruk bintan uu gabar ka tego wa binta bnin wiilkiisa gabaruu dhalay wa bni bni bnin wiil wiilkii wiilkiina waa ka fa ina lilbinti gabadha meydka dhalay annisfa bar bay leedahay walibinti libnina aasudusaa bay leedahay labadoodiina takmilata hulusayn baysla dhammaystirteen walbaaqi xoolaha hara libnibnil libni ibni ibni ayaa bitaxsiib casabanimo kule wiil wiilkii wiil baa casaba kule kolka markaasoo kale soo casaba gelin maayo ee wuxuusan u casaba gelinin suduskeediibayba qaadatay isna waa ka darajo hooseeya eeday u tahay midda maydka dhalina awootayba u tahay awowgiisay la dhalatay fain kaana lahaa fardun haddii gabadha farad u ahaado falaa yacsibuhaa ibnulibni mid wiilkii ma casabageliyo annaasila canaa ka daraja hooseeyey eeday u noqotay wadaalika ka ayaalika rajulun ninba inuu dhinto wey oo fa uu ka taga ninkii dhintay bintan gabadhiyo wa bintabnin wiil gabadhi iyo wabni ibni ibnin wiil wiilkii wiilkii fa inaa lilbinti gabadhii waxay leedahay annasufa xolaha barkood walibinti libni wiilka gabadhiisii asudusa ayay leedahay takmilatan hulusayn laba hulusayn bay isla kaamil yeeshe walbaaqi libni ibni libni wiil wiilkii wiilkii baale bitacsiib buu ku leeyahay aw yutrak binti ibnin aw yadrug nin baa dhintay kana tegay binta ibnin wiil gabadhii buu ka tegay iyo wabni ibni ibnin edowta kolka iyadii nisbay qaadan kana acsaba geliyey la odhan maayo fa ina libinti libni maydka wiilkuu dhalay gabadhiisii waxay leedahay annisfa bay bilfardi faradnimo ku leedahay wanisfa inta kalena albaaqi libni libni wiil wiilkii baale bitacsi casabanimuu ku leeyahay aw amase yatruk saddex misaal buu keenay waa inuu ninkii dhinta ka tegay dhintaay ibnin wiilkiisa laba gabdhoodu u dhalay iyo wuxuu ka tegay wabni ibni ibnin wiil wiilkii wiilkiibuu ka tegey laba eedooyinkiisa jooga fa ina labintaay alibni wiilkiisa labadiisii gabdhood as hulutan bay leeyihiin faarubaan faradnimay ku waliibni ibnilibni wiil wiilkii wiilkiina albaaqi intaa harta markay xoolio saddex loo dhigay laba qaateen tulidka haray u bitacsiibuu ku kullu haada arrintaas ideylkeed idaa kaanad hadday ahaato bintulibni wiilka gabartiisii musaawiyatan mid la siman libni libni wiil wiilkii fi daraja aw kaada aclaa minhu waa ka sarraysa ama in kaanad asfala minhu haddaifa ka hooseysa warkeed ma jiro bidarajatin hal darajay ka hooseysaa isagaa u adeera imanaysa goobta sooma bidarajatin hal buuntay ka hooseysa adeer buu u aadan yahay iyo fa agtara inka badan laba darajo ka daran fa inahu ibnul ibnigii baa yaxjubuhaa reebayo goobta iman mayso xujba isqaatin fidid xijaabkeedu oo falaa taridu maba dhaxlayso bilmara guud ahaan bay hunaysa soo joogsan mayso goobta saddex waxaa weeye wa caasibun maca hayrihi caasibun binafsihi caasibun bigayrihi caasibun maca hayrihi maca lagu dar wahuwa kullu unha maa kulligeed tasiiru aata caasibatan mid casabaa biijtimaacihaa la kulmideeda maca ukhra ay gabar kale la kulantay watilka taasna ashaqiiqatu wey kii meydka aabbiyi hooye la wadaagtay fa agtara wax ka badan labo maca albinti gabarh meydkii dhalay aw maca albanaati gabdho badan oo meydku dhalay oo maca bintilibni meydka wiilu dhalay gabarhay dhashay aw banaati gabdho badan intaba waa casaba maca alkeyr walukhtu liabin walaashi meydka aabba la wadaagtay ka shaqiiqatu bay lamid tahay ka shaqiiqa kii meydka abiyooye la wadaagtay fii haadaa arrinkaa kullihii dhammaantii fahal baaqii waxaa hara can ilbinti gabadha meydka ka hara aw ilbanaati hadday gabdha badan yihiin ka hara aw bintilibni ka hara wiilka gabadhiisa aw banaatii ayay tariduhu lukhtu walaalqaadata waxdaha keligee inii faradan hadday keli noqoto aw maca ikhwatiha walaalaheed baybisawiya la simata in kunna hadday walaalo badan yihiin maca mulaaxada annagoo fiiro gaara siinayna ana shaqiiqa ta meydka aabbihi hooye la wadaagto meeshan bimansilati shaqiiq inay walaal lamid mid tahay wafataxjubu latii lilabi walaashii maydka aabba la wadaagtay waa xijaabaysa walukhtu liabin walaashii maydka aabba la wadaagtayna bimansilati lakhi lilabi walaalkii maydka aabba la wadaagay bay la darajo tahay wafataxjub taasina waxay xijaabtaa ibna alakhi walaal wiilkii mutlaqan ama walaal shaqiiqa ama walaal aaba la wadaaga ama walaal hooyo la wadaaga miduu yahay toona waxaasoo dhan bay xijaabaysaa kolka caasibun maca alkhayri waa kaa caasibun maca khayrihi wahuwa kullu unfa naadhadi kulligeedu tasiiru caasibatan noqota waxay ku noqotay caasibo lijtimaacihaa la kulmideedii sababteed maca ukhraa ay gabarh kale la kulantay wa tilka taasna ashaqiiqatu wey hal walaala iyo fa mid wax ka badan oo macal binti gabar mayd ka dhalay la jirta aw macal banaan gabdha badan oo mayd ku dhalay ayay la jirta aw maca bintilibni wiil dhalay maydka gabaru dhalay la jirta aw banaatii gabdho badan walukhtu walaashii liabin maydka la aabbaahayna ka shaqiiqa ta hooya laah lamid tahay fii haada marka aynu saxnay kullihii dhammaantii qof albaaqii waxaa hara can ilbinti gabar ka hara haddii meydku gabadh ka tegay aw ilbanaad hadday gabdho badan yihiin waxaa gabdhaha badan kahara aw bintilibni maydka gabadhiisii wiilkiisii gabadhoy wixii ka hara aw banaati hadday badan yihiin tarituu waxa qaadata alukhtu walaashii waxdaha keliga ininfaradad hadday keligeed noqoto aw maca ikhwatiha walaala gabdhoo lamid ah la jira bisawiyati jinnimo in kunna haddayba yihiin gabdho maca mulaaxadati ana shaqiiqa shaqiiqadii hunaa meeshaan bimansilati shaqiiqi bay ku darajo tahay wafatacjibu waxay xijaabi shaqiiqadii maydkoodii habar la wadaagtay allatii walaashii lil abi aabba keliyeed maydka la wadaagtay bay xijaabaysaa oy ridaysaa xujbu isqaadun ama xujbu xirma waluqtu liabin walaashii maydka aabba la wadaagtayna bimansilati lakhi lilabi walaalkii maydkii aabba la wadaagay lamid tahay oo fatacjib waxay xijaabaysaa ibna alakhi walaal wiilkii mutlaqan dhammaantood tambiihun almasalatu almushtaraka masale yaabloo magaceeda mushtaraka la yihaah baatana mushtaraka magaceedii la yihaah tambiihun waa baraarujin almasalatu almushtaraka masaladii la wadaajiyey dadka idaa halakat imraa qof haweenaya hadday dhiman wakhalafad ay dhaafto sawja ninkii iyada qabay iyo wa umman hooyadii iyada dhashay iyo wa ikhwatan walaala liumin hooyo la wadaaga laba iyo ka badan iyo wa akhan hal walaa walaal shaqiiqan odaya habarba la wadaaga qofkan dhimatay aw agtara wax ka badan ofis yaa dhintay qof haweeneyda yay dhaaftay ninkeedii waa joogaa hooyadeedna waa joogtaa walaalaheedna hooye ah iyo walaalo la aabiyo hooyabaana waa jooga saasoo kale masalada markay tahay waa in lix qaybood laga dhigo ninkeeda muran kuma jire waa inuu nis qaato saddexda waa sidii aanleh saddex waa inuu qato hooyaduna walaalata cabdullaahi joogtee sudusa qaadata labada harta fain kaanuu shurakaaa fain kaanuu aksara min daalika fahum shurakaa fi dulu labadaa walaalihii hooyaa qaadana walaalihii hooyihii aababa la wadaagay waa qadeen kolka qoortay qadeen sayd cumar bay u yimaadeen waa coday maxay sayd cumarow annaga maydkaan odii habarba la wadaagnay oladii hooyo keliyata la wadaagtayna waxay qaateen tuli labuulood bay qaateen marka annaga saan ku qadnay garan mayne hadduusan aabahana qiimiba lahayn ile maydka annaga haddii hooyaba la wadaagnaa hab abaanaa xajaran mulqan fi lbaxr aw ximaaran wadadiina leedahay dhagax bad lagu tureeda kasoo qaad ama dameer baktiye kasoo qaad alasnaa biumin waaxid nimankan tiliska qaatay ee hooye ku qaatay hooyadan ay tiliska ku qaatay sootina dhashay maaha marka annaga haddaan aabba dhaqaalo gaara ku weyni dheeraada see u qadnay cumar waa yaabay kolka cumar waa yaabay kolkaasuu yihi allaylahe inaan hodaan ma muuqo alal aqal adiyaga lasma teene masaladii kolka xajariyana waa la yihi ximaariyana waa la yihi cumariyana waa la yihi si cumar ijtihaad labaad uu sameeyey mushtaraka wuxuu yihi xoolihii lix qaybood markii laga dhigo ninka intiisu shaki kuma jira duludkiisiibuu qaadanay miskiisiibuu qaadanay saddexdii hartayna hooyadu walaalo tacadudaa jooge suduskeedii bay qaadanaysa labadii hartay waa walaalihii aabihii hooye la wadaagay iyo walaalihii hooye la wadaagay la wadaajina walaalihii hooye keliyada la wadaagay iyo kuwii hooye aaba la wadaagay baa intii la wadaajinaya mushtarakana waa la yihaa xajariyana waa la yihaa ximaariyana waa la yihaa cumariyana waa la yihaa ahlulfaraada tolo caan bay ka tahay tambiihun almasalatu almushtaraka idaa halakat imraa qof dumara hadday dhimaato oo waa khalafad ay qofkii dhimatay dhaafto zawjan ninkii qabay wa umman hooyadii dhashay wa ikhwatan walaalo labiya ka badan liummin hooye la wadaaga wa akhan walaal shaqiiqan odaya habarbad la wadaaga aw ama ka badan faina almasalata masaladaasi min sitatin lix ayay ka asaxdaa lisawji ninkii wuxuu leeyahay annisfu bar talaatatun saddex fulooda walil ummi hooye waxay leedahay asidusu lix meel meel waaxidun mida waliikhwati walaalihii liummi meydkooye la wadaagay athuluth bay leeyihiin isnaani laba ulod walam yabqa uma harin bilakhi walaalkii ashaqiiqi meydka aabbihi la wadaagay shay-un waxba uma harin min atarikati kamida id huwa caasibun casabuu ahaa waxbuu sugaayey wixii baa laga dhamaystay wax uma harin waalcaasibu caasibkana sida masaladan oo kale iyo masaa'ilka u arki doonaba yuxram waa la hoojinaya wax la siin maayo ida istaqraqat hadday maashayso alfaraa'id faradyaalkii atarika hantida hadday maasheeyaan hadaa huwa almafruud sidaasay ahayd masaladu fii hadihi lmasala hayra ha yeeshee ana umara radia allaahu canhu say cumar eeba raalliha ka noqde qadaa wuxuu xukumay bitashriiki shaqiiq walaalkii wadaajintiisii odaya habarmeydka la wadaagay aw ilashiqaa hadday badneen walaalihii badnaaye meydka hooyo aabba la wadaagay maca alikhwa inay walaalo la wadaagaan lil ummi hooye la wadaagay fi sulusi suluskii dhexdooda yiile oo fakhtasamuuhu qoraalihii hooye aba la wadaagay iyo kuwii hooye la wadaagay baynahum dhexdooda suluskii ay bisawiyati jinjinimo u qaybsadaan asaqiiqu kii odiyo habar la wadaagay kaladii kii unbuu la mid yahay bilumi hooye la wadaagay walunhaa kii dhadigeydna kadakari kii labaabay la mid yihiin welihaada sidaa daraaddeedba sumiyad lagu magacaabay masaladan bilmushtarika kii wax wadaajisa isim faacil aw ilmushtaraka isim mafcuul kii la wadaajiyey ee laysugu yimid aw bilxajariya dhagaxley baa lagu magacaabay liamalasiqa walaalihii meydka odaya hooye aabba la wadaagay ayaa qaaluu licumar si cumaru yiri radiallaahu canhu ilaa raalliha ka noqda lamaa qoortii uu xaramahum hongeeyey ibtidaa markii hore hadduu hongeeyey ayay yidhaahdeen ifrid sayd cumad qadarba ana abaanaa adoogana xajarun dhagax in yousan qiimiba lahayn aabba ka dhiga alaysad ummuna hooyadana ma wayanahay ahay waaxidatun mid keliyeeta annagiiyo kuwaa dulufka qaatay fakayfa sidee baa nuxram annaga laga hoojiya oo wayarisu ikhwatuna walaalkay hooye keentayna uu dhaxalkii u qaata faiqtanaca cumaru maa masaladoodii ku qancay waqadaa lahum wuxuu u xukumay bimusaarakati ikhwatihim walaalahood inay la wadaagaan liummihim hooye ugu walaalaha bihuluki inay hulukii la wadaagaan buu u xukumay shay cumaru kolka masaladatan maa masalada musaraka la yihi siday u dhacdayna saas wa hayr ha ana cumara radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqdee qadaa wuxuu xukumay bitashriiki shaqi walaal wadaagidi aw ilashika hadday badnaayeen walaala shaqiiqiina oo meydka oday habar la wadaaga la wadaajintood maca ikhwaad maca alikhwa walaalo macoday la wadaagaan lilummi hooyo meydka la wadaagay lihuluti inay huludkii la wadaagaan oo fakhtasamuuhu ay huludkii qaybsadaan baynahum dhexdooda bisawiyati ay jinjin u qaybsadaan ashaqiiqu kii oday habarba la wadaagay dheeraad male kaladii kiibuu la mid yahay lil ummi hooya la wadaagay waluntaa tii dhatigay kadakari kii labaabuu la mid yahay walihaada sidan darteedba sumiyaad lagu magacaabay masalada bilmushtarika masaladii dadka wadaajisay ee walaalihii hooyaha ba wadaagay walaali hooye la wadaagay suluudkoodii la wadaajisay aw ilmustaraaka masaladii laysla wadaagay oo dadkeedii la wadaajiyey aw bilxajariya tii dhagaxda lagu jaangooyey shiga walaalihii maydka odaya habar la wadaagayba qaaluu u yiri licumara sid cumar radia allaahu canhu eebaraalliha ah ka noqda lamaa goortuu xaramahu moojiyey ibtidaan bilowgii hore oo waxay yidhaahdeen iyagoo abaanaya ifrid waxaad qadartaa ana abaana annaga aabbaha ma xajaru dhagax inuu yahay alaysad umuna hooyadana ma wayaan ahay waaxidatan mid keliyata ayaan ahay wakayfa sidee baa noqdan annaga naloo qadiyaayo wayarisu ikhwatuna walaalahana hooyo keliyata meydka ugu soo dhowaaday ay u dhaxal galaan faikhtanaca cumaru ayaa qancay waqalaa wuxuu xugmay lahum walaalihii shaqiiqiinta ah ee odaya la wadaagay meydka bimusaarakati ikhwatihim walaalahood inay la wadaagaan liummihim hooyadood la wadaagay bihulufi huludkii inay la wadaagaan ayuu u xukumay saasaa masalada mustaraka iyo mustarika iyo xajariye iyo ximaariye iyo intaba waa lagu magacaabaa wallaahu aclam